عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه waman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuqu lmaraam baabu اlaadaan aadaankii ayuu baab u yahay aadaan macnaha waa iclaan waa ogeysiin halkaanse waxaa loola jeedaa alfaad muqasas ah oo dadka loogu naadiyo si ay salaada isugu yimaadeen kaasaa markaa aadaan la yidhaahdaa can cabdullaahi bni zayd bin cabdirabbi radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi taafa bii waxaa igu tawaafay waxaa isoo maray wa ana naa'imun anigoo hurdaaya rajulun nin faqaala wuxuu ii yidhi taquulu waxaad odhanaysaa allaahu akbar allaahu akbar fadakara alaadaan aadaankii ayuu xusay oo markaa uu sheegay ayuu sheegay bitarbiici asagoo tarbiicahoo aaroo tarbiici takbiir takbiirtoo afar markaa ah bikayri tarjiicin tarjiic aan waaliqaamata aqimitaankii ayuu sheegay asagana furaada asagoo halhal ah ilaa qad qaamat isalaad mooyaane qad qaamat isalaad marka la gaaro inuu laba ka dhigo qaala wuxuu yidhi falammaa asbaxtu markan waa bariistay ataytu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan u tegey oon u imid buu yidhi faqaala wuxuu ii yidhi markaan u sheegay riyadiina innahaa la ru'ya xaqun waa riya dhab ah buu dhahay nebiga riyo xaq ah waaye alxadiid xadiidku waa dheeraa akhrajahu axmed baa soo saaray wa abu daawuud wasaxaxahu wuu saxiixiyey abu eh, daawuud iyo tirmidiy wa ibnu khusaym wazaada axmed wuxuu ku siyaadiyey fii aakhirihi qisata qowli bilaali qisadii qowlkii bilaal fii aadaani alfajri uu yidhi asalaatu khayrun min annawmi asalaatu ayaa khayrun min annawm hurdada ka khayr badan taana markaa axmed baa siyaadiye xadiidku wuxuu tilmaamayaa markii magaalada madiine la yimid salaadii dadku way imaanayeen waxaa dhici karta mid inuu soo habsaamo mid inuu dhaqso yimaado markaasaa waxaa la gaaray ama go'aan lagu gaaray islaamkiina uu fido faafay in si hal mar loo wada yimaado oo loo wada tukado wax tilmaan u ah ama caddayn u ah dadka markay arkaan ama ay maqlaan inay isugu yimaadaan shirkaasaa la galay qolaa waxay soo jeediyeen oo ay dhaheen gambaleel aan isticmaalno baalka hamuuska lagu magacaabee gambaleelaha ah waxay dhaheen taa naga dhaafa nasaara iskale kiniisadaha lagu yaqaanaaye qolaa waxay soo jeediyeen bahalkaa suurka lagu magacaabo ama buunka waxaa la yidhi yuhuud bay astaan iyo tilmaan u tahay qolaa waxay dhaheen dab weyn ha la shilo oo mar allaala marka wakhtiga la gaaro dabkaa marka la shilo ay dadku arkaan ha laysku yimaado ayadana majuustay cibaado u tahayo waa layska dhaafay waa lagu kala tegey dadka qaar baa qalbigooda cibaadada iyo waxyaabaha noocaasa ah aad ugu dheer saxaabigan baa marka riyo arkay waa cabdullaahi bnu zayd bin cabdirabbi wuxuu ku riyooday nin buun wataa markaasuu dhahay nin yahow ii buunkaaga oo maxaad ku samaynaysaa salaadaan isugu naadinaynaa iska daa buu yidhi wax ka khayr badan baan ku barayaa marka xilliga salaada la gaadho allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa aadaankiiu markaa sidii u baray riyadaa buu arkay qaala wuxuu idhi taafa bii waxaa igu tawaafay oo isoo maray wa ana naa'imun anigoo hurdaaya rajulun nin markii uu ii yimid baan arrintii ka codsaday asna faqaala eh, wuxuu ii yidhi taquul waxaad odhanaysaa oo aad leedihiin marka aadaanka la gaaro allaahu akbar allaahu akbar fadakara alaadaan aadaankii ayuu markaa ayuu sheegay bitarbiici takbiir oo mar allaala marka aadaanka takbiirta koowaad la aqrinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waa afar marka xadiidka tilmaamay labo wuxuu tilmaamayaa labada horena inuu hal xisaabay labada dambena uu hal xisaabay laakiin waa afar waa tarbiico takbiirtin afar laga dhigo biqayri tarjiic tarjiica waxaa la yidhaahdaa marka ashhadu an laa ilaaha ila allah la gaaro inuu qofka mu'adinkaa hoos ka dhaho ashhadu an laa ilaaha ila allah kadibna uu kor u qeedo haddana taasi markaa kuma jirin biqayri tarjiicin laakiin riwaayad baa noo imaan doonta nin kaloo mu'adin ahaa asagana markaa loogu daray taanana gadaal baan ku arki doonnaa markaan gaadhno waa bitardiici takbiiri biqayri tarjiicin waliqaamata aqimitaankuna furaada allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رsuul الlah ilaa mtaqaana qad qaamat الصalaaة mooyaane furaada inuu ka dhiga ilaa qad qaamat الصalaaة waa labo qad qaamat الصalaaة qad qaamat الصalaaة inuu saa markaa yidhaahdo qaala wuxuu yidhi ninkii cabdillaahi bnu zayd ahaa falamaa asbaxtu markaan waa bariistay ataytu rasuula اllahi rasuulkii allaan u tegey faqaala wuxuu ii yidhi markii aan u sheegay innahaa la ru'ya xaqun riyo xaq ah waaye bilaal uwac oo ulaqin oo bar asaa kaa cod dheer kaana cod macaane asaga ha aadaama buu dhahay markaa nebiga alxadii xadiidku waa dheeraa akhrajahu axmed wa abu daawuud wasaxaxahu tirmidiy wabnu khusayma xadiidku uu saxiix yeelay wazaada axmed wuxuu ku siyaadiyey fii aakhirihi fii aakhirihi aakhirkiisa qisata qowli bilaalin qisadii iyo sheekadii bilaal qowlkiisa oo fii aadaani alfajri uu ku daray assalaatu khayrun min annawm al-salaatu khayrun min annoom qisay ku timi oo aadaankii ninkaa ku riyooday ma ahayn waxaa la yidhi bilaal mar allaala markuu aadaamay rasuulka ayuu ogaysiin jiray nebiga ayuu u tegey markaasaa la yidhi nebigu wuu jiifaa kolkaasuu yidhi al-salaatu khayrun min annowm ku dar baa la yidhi tan salaada subax salaada subax inuu markaa yidhaahda alsalaatu khayrun min annowm al-salaatu khayru min annoom inuu markaa yidhaahdo taasaa markaa la faray waayo marka taa waxay tilmaamaysaa salaada subax waxaa lagu siyaadinayaa intaa oo salaadaha kale aan markaa lahayn salaadaha kale markaa kuma jirto alsalaatu khayru min annawmi marka sidaa la fiiriyana labada aadaan waxaa la tilmaamaa aadaanka hori aadaanka dambe xaggee la geliyaa bilaal inta la yaqaano aadaanka uu aadaami jiray dambana suu nin kale aadaami jiray sidaa darteed marka axaadiisahay qaar la fiirfiiriyo labada aadaan waxaa munaasab ku ah alsalaatu khayrun min annawm aadaanka hor in markaa lagu daro alsalaatu khayrun min annawm waa qowlkii bilaal qisadii aakhirkeeda siday markaa ku timid waaye waliabi wali walibni khusayma can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid ah idaa qaala almu'adinu mu'adinku hadduu yidhaahda fi lfajri salaada subxeed xaya cala alfalaax qaala inuu yidhaahdo alsalaatu khayru min annawmi alsalaatu ayaa khayrun min annowm saasaa markaa sunnada ah nin saxaabi hadduu yidhaahdo sunnada waxaa ah waxa wax sunneeye ee jideeya waa nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo xilligaa qof kaloo amar iyo sunnii laga qaadan jiray oo nebigu ahayn markaa ma jiro sidaas darteed baa nin saxaabiya min asunna hadduu yidhaahdo waxa wax sunneeye waa rasuulka sala allahu calayh wasalam wa can abi maxaduura abi maxduura ninka lagu magacaabo ana anabiya sala allahu calayhi wasalam callamahu alaaadaan aadaankii buu baray fadakara fiihi atarjic buu ku sheegay dii hadda aan soo tilmaannay ayaa loola jeedaa tarjiice ninkaan lagu magacaabo abi maxduura nebigu markuu aadaanku barahayay tarjiic baa markaa lagu baray oo marka shahaadada la gaara ashhadu an laa ilaaha ila allah inuu inta mu'adinka intuusan ku dhawaaqin uu hoos u yidhaahda marka hore ka bacdi haddana uu kor ugu qayliyo walaakiin dakara wuxuu xusay attakbiira takbiirta oo fii awalihi marka ugu horaysaa maratayni faqad inay markaa ahayd wa rawaahu lhamsatu xadiidka way wariyeen fadakaruuhu murabbacan afar bay markaa sheegeen waay mar allaala markuu maratayn leeyahay saan soo tilmaanay allaahu akbar allaahu akbartinuu hal xisaabay labada dambena hal xisaabay haddii afar la leeyahayna in xabad xabad markaa loo tiriyey ta aad bay u suuragal tahay marka maxduura ninka lagu magacaabo wuxuu ahaa mar allaala markii mu'adanka uu aadaamayo ciyaal baa jira bannaanka ka daba dhahdhaha ee aadaanka wuxuu mu'adinka sheegayo allahu akbar allahba markuu yidhaahdo ciyaal bannaanka iska joogo ka daba dhahdhahaa jira kuwaasoo kaleu ku jiray ciyaal fara badan ayagoo ah ayaa mar allaala markuu bilaal aadaamahayay yaa aadaankii ciyaal ahaan ay ka daba dhaheen ayagana ninka maxduura aad u cod fiicnaa ciyaalka waxaa sheegaya nin aad u cod macaan una cod dheer buu ahaa kulli iisoo qabta buu dhahay nebiga sal alla calayh wasalam carruurtii baa la soo wada qabtay markaasuu weydiiyey qofkii ugu codka dheeraa ama aadaama buu yidhi ninkan wuxuu ahaa nin aad u cod wanaagsan marka markaasuu rasuulku aadaanku baray wuxuuna ku codsaday in maka looga dhiga mu'adan markii dambe wa can abi maxduur ana nabiya sal allahu calayh wasalam callamahu alaadan fadakara fiihi wuxuu ku dhexusay uu ku sheegay altarjiica laba noqodka tarjiic in lagu sameeyo akhrajahu muslim walaakin dakara wuxuu xusay altakbiira fii awalihi maratayn faqad inay markaa ahayd warawaahu lhamsa fadakaruuhu murabbacan bay ayagu sheegeen afar inay markaa tahay wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi wacan anas radi allahu canhu qaal umira waxaa la amray bilaal bilaal an yashfaca inuu shafciyo alaadaana aadaanka wayu'ti raquu witriyo aliqaamata aqimitaanka ila aliqaamata yacni qowlahu qad qaamat isalaad mooyaane ilaa qad qaamat isalaad mee inta kale inuu halhal ka dhigo muttafaqun calayh walam yunkar ma uusan xusin muslim alistidnaa istidnaha ma uusan xusine wuxuu xusay umira bilaad an yashfaca alaaadaan wayu'tir aliqaama intaasuu markaa sheegay ila aliqaama istanaha yacni qowlahu qad qaamat isalaa maahee inta kale inuu halhal markaa ka dhiga aqilka marka muslim istinaa mausan xusin walinasaa'iyu amara annabiyu bilaala tii hore umira bay markaa ahayd waxaa la amray amara nabiyu nebiga ayaa amray sala allahu calayh wasalam waa isku midoo umira haddii la yidhaahdana cidda wax amartay waa nebiga sala allahu calayh wasalam marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa aadaankuna waa shafci waa tiro isla eg aqimitaankuna waa witri waa tiro markaa kala dhiman aadaanka inuu shafciyeeyuu labalaba ka dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah allah ashhadu anna muxammadan inuu macnaha saa ku wado ayadoo shafci ah tira markaa isla eg taasaa bilaal la amray qaala umira bilaal bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaan aadaanka tira isla go'an oo isla eg oo mataqaanaa shafci ah inuu ka dhigo wayu'tira aliqaamata aqimitaankana uu witriyo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala alfalax macnaha inuu halhal markaa ka dhigo ila aliqaama waxaa loola jeedaa waa qad qaamat asala laakiin taa marka la soo gaara qad qaamat isala qad qaamat isala wuu markaa leeyahay saasaa markaa la amray muttafaqun calayh walam yud ma uusan xusin muslimna alistihnaa ka gooliyeelkaa laga gooliyeelay laga istinooday ee uu yidhi ila aliqaama ma uusan xusin walinasaa'i laakiin amara annabiyu sala allahu calayh wasalam bilaala nebiga bilaal ayuu amray aadaanka inuu shafciyeeyo aqimitaankana uu markaa wadri ka dhigo aqimitaanka haddii sida aadaankaa loo sameeyo laftigeeda oo qofka uu yidhaahdo sida qofka aadaanka oo kale allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamed oo ugu celiyo ay laftigeeda wax dhibaataa kuma sugnaa laakiin habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo waa in aadaankana shafci laga dhigo aqimitaankana markaa la witriyo amara nabiyu sal llahu calayh wasalam bilaala wa can abi juxayfata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu bilaalan bilaal baan arkay oo yu'adinu aadaamahaya bilaal oo aadaamayaan arkay oo waa tatabaco raacraacaya faahu afkiisa haahunaa wahaahuna qofka aadaamaya saan oo kale ma ahayna meel dheer buu korayaa maysan jirin samaacadahani waxyaabahan kale see lagu ogaanayaa qofkan inuu aadaamayo faraha inuu dhagaha gashto kabacdina afkiisu saa u raaco marka ninka afkiisa markuu raacraacaayo bilaal waxaad ka fahmaysaa inuu saa leeyahay oo dadkii uu raba inay wada maqlaan markaa wada gaarsiiyo abi juxayfa wuxuu yidhi ra'aytu bilaala bilaal ayaan arkay oo yu'adinu aadaamaya waa tatabacu hafaahu raacraacaya afkiisa haahunaa wa haahunaa meeshaan iyo meeshaan oo meeshuu saa u dhahaba abi abijuxayfana uu saa u leeyahay wa isbaacaahu labadiisa faroodna waa bilaale fii udunayhi ay dhagaha ugu jiraan labada faroodna uu dhegaha markaasaa u geliyey faraha dhegaha la geliye codkana wuu macaaneeyaa korna waa u qaadaa inaad aadaamaysana markaa waa lagu dareemayaa oo dadku way fahmayaan qofka hadduu dhagaa intuu faraha gashto haddana uu kor u qayliyo inuu markaa aadaamayo ama haddaad sadxiga kor iska kortood iska qayliso qofku dareemaa ka kaa fog oo aan ku maqlayn waxa aad sheegaysa ma dareemi karo ama haddaad faraha dhagaha gashato in badan bay ummadda ku fahmi karaan kuna dareemaya inaad aadaamayso waisbacaahu labadii safaroodna fii udunayhi dhegihiisu ay yihiin rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey watirmidiy wasaxaxahu waa uuna saxiix yeelay walibni maaja waxaa u sugnaa wajacala isbacayhi waa uu yeelay bilaal labadii safarood fii udunayhi dhegihiisa waliabi daa'uud waxaa u sugnaa lawaa wuu iilay cunuqahu qoortiisa ayuu saa u leexiyey lammaa balaqa markii uu gaadhay xaya cala asalaa yamiinan iyo washimaalan midig iyo bidix oo mar allaala marka xaya cala asalaa uu leeyahayna saanu markaa qoortiisii u leexiyey mar allaala markuu dhahay xaya cala alfalaahna dhinacaanu markaa u dadbay uu markaa u leexiyey moortiisa wuu iilay cunuqahu lamaa balaqa xaya cala asalaat yamiinan wa walam yastadir ma uusan xabad jeedinin laabtiisa dhinacuma iilin macnaha waxa uu iilayo cunuqdiisa qoortiisa oo markuu qiblada saa markaa ugu jeeday qibladii dhaba ee macnaha laabtiisa ma uusan ka jeedinin walam yastadir ma uusan jeedinin oo sidiisuu markaa ah laabtiisa ama qalbigiisa ama sadrigiisa intaba wa asluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixayn buu markaa ahaaday xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka mu'adinkaee aadaamaya sida markaa looga baahan yahay inuu sameeyo mar allaala markuu aadaamaya inuu afkiisa saa u dadbiyo ama saa uu dhaho way wanaagsan tahay midda kale faraha inuu dhagaha geliyo waa loo baahan yahay taana markaa way fiican tahay riwaayadaa kale ibni maaja wa jacala isbacayhi fii udunayhi dhagihiisuu labadiisa farood yeelay bilaal ninka lagu magacaabo lawaa cunuqahu qoortiisana wuu ilo wuu dadbay lammaa balaqa markii uu gaaray xaya cala asalaa yamiinan wa shimaalan bidix iyo midig xaya cala asalaa inuu markaa yidhi kabacdin xaya cala alfalaax uu markaa yidhi labada xaaladba oo xaya cala asalaad inuu marka hore midigta fiiriyey xaya cala asalaada labaadna halkaa fiiriyey xaya cala alfalaax uu saa yidhi xaya cala alfalaax haddana saa uu yidhi waa macquul xaya cala asalaa xaya cala asalaah labadaba xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax taana waa iska macquul ayadana walam yastadir ma uusan laab jeedinin oo sadrigiisa iyo laabtiisa ma dadbin waasluhu fi saxiixayn wacan abi maxduur radi allahu canhu ana anabiya sal allahu calayh wasalam acjabahu waxaa cajab geliye uu jeclaaday sawtahu codkiisa sawtuhu ayuu jeclaaday facallamahu اlaadaan aadaankiiuu markaa baray waa qiso hadda tilmaanay sawtkiisaa cajab geliye bacdimii ciyaalku iska ciyaaraan waxaad arkaysaa eh, imaamkii qur-aan akrinaya ayagoo jidka maraa yararka kadaba akrinaya qur-aankii intay yaqaanaan mar allaal markuu maadinku aadaama inay ka daba dhahdhahaan ciyaar ahaan bay ula jeedaan laakiin waa waxyaabo caruurta dabci ay u leeyihiin saasuu markaa ahaa rasuulka marka sawdka ninka wiilkan baa cajab geliyey aad buu markaa u jeclaaday waa la soo qabtoo waa la keenay rasuulka marka aadaankii buu baray sal allahu calayh wasalam wa can abi maxduur abi maxduura radia allahu canhu ana anabiya sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay acajabahu wuxuu la dhacay oo cajab geliya u jeclaaday sawtuhu abi maxduur sawtkiisa facallamahu alaadaan adaankuu markaa baray marka meesha waxay tilmaamaysaa qofka cod inuu aadaanku ku fiican yahay qofka cod macaanna aadaankuu markaa ku wanaagsan yahay codka oo lagu qurxiyo aadaanku inuu aad yaad u fiican yahay oo qof kastaa qofka kale intuu ka cod macaan yahay kana cod yahay in la yidhaahdo adigu aadaan waayo wiilkii ku riyooday cabdulahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi aadaanka mar allaala markuu rasuulku u sheegay wuxuu yidhi riyo xaq waayee bilaal u laqin oo bar oo u sheeg asaa kaa codeerkaana cod wanaagsane mar allaala markii bilaal la baray uu ku dhawaaqay aadaankii waa kana cumar soo ordaaya haddana go'iisana jiidaaya asagana xaluu ku riyooday waa dad ayagoo dhanba shareecada islaamka iyo sidii diinta u hormari lahayd ku fakaraaya waxay ku riyoonayaan see loo aadaamayaa waxay qalbiga uga jira markii horeba ay seexdeen ayagoo sha'nigaan iyo arrintan aadaabkuu la weyn yahay waxay jiifteen ayagoo ku fakaraya see isugu nimaada hal goob loogu wada tukadaa dadkun ay markaa u ogaanayaan say dadku ku fahmi karaan xaalad noocaasa nin kasta ku jiftay markaasaa raxmadda ilaah waxay keentay inay ku riyoodaan aadaankii saa darteed bay saxaabadu gobol ka mid aadaanku ku riyoodeen rasuulkuna u qiray sala allahu calayhi wasalam saan ku qaylnaa baan ku riyoonaa iyo qofka asagoo jaab cunaya habeenkii waay qalbigeenu ku wen yahay waxaa qalbigeenna ku wen mijinta iyo sigaarka habeen kasta wuxuu ku riyoonayaa soo saas ah wuxuu ku riyoonaa soo waxaa dadkan aadaan bay ku riyoonayaan xajkaa lagu riyoonaa cibaadadaa lagu riyoona قr-aan akhrisaa lagu riyoona marka saa darteed anna nebiya acjabahu wuxuu la dhacay uu cajab geliyuu jeclaaday sawtuhu wiilkaa sawtkiisa facallamahu alaadaana markaasuu aadaankii baray rawa ibnu qusayma xadiidka wariyey wa can jaabir ibni samura radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annabiya nebiga micigiisaan la tukaday sala allahu calayhi wasalam alciidayn labada ciidood labada salaad ciideed baan la tukaday waa ciid aladxa iyo ciid alfidri labadaa ciidood hayra maratin mar ma ahayn walaa marateen laba mar ma ahayn macnaha mar iyo wax ka badan laba jeer ayaan la tukaday bikayri aadaanin walaa iqaamatin aadaani aqina malayn aadaan la'aan iyo aqim la'aan ayaan kula tukaday rawahu muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamaa labada ciidood oo ay muslimiintu leeyihiin waa ciidu lfidri iyo ciidu ladxa labadaa ciidood inuu ninkaa saxaabigaa la tukaday rasuulka sala allahu calayh wasalam waa jaabir ibni samure labadaa iyo ciidood hal jeer iyo laba jeer wax ka badan baa la tukaday macnaha wax badan intaba mana loo aadaamin mana loo aqimin marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa labadaa ciidood salaadahooda aqimitaanna ma laha aadaanna ma laha sida loo fadhiyo loo takbiirsanayo oo takbiir loo aqrinayo imaamku markuu yimaado waa la istaagaya waa la tukanayaa wax la dhahaya ma jirto salaatu jaamica iyo istaaga iyo aadaan iyo aqimitaan intaba markaa ma laha oo waxaa lagu tukadaa inta badanna barxadaha way noo imaan doonaan baab dhan oo looga hadli doona labada ciidood iyo sida markaa loo tukado saa darteed waxaa bannaanka marka lagu tukanaya masaajid uusan ahayn wax sunno oo la tukado mala ayadana saa u socota salligaaga dhigo markaad salligaaga dhigata ciidulfitri markay tahayna dhowr xaboo timiraa la cunaa oo hore loo sii qaataa samirtaada markaad cuntaa la tagaa meesha waa la quraacanaya waa salaada ciidulfidriga ciidulaضxa waxba lama cuno ayada axkaamteeda way noo imaan doontaa sida afkaaga adigoo qabaal lagu tagaa salligaagaad fidsanaysaa takbiirtaa la akhrinayaa sida ilaahay loogu takbiranayo loo xusayo ilaahay loo xusayo loo weynaynayo salaadaa markaa la tukanayaa aadaan mid aha aqimitaanna ma jiro sida loo fadhiyo waa la istaagaa waa la tukanayaa labada ragcadood markay dhammaato kadibna waa la qudbaynayaa oo taa waxaa khilaafsan khudbada jimcaho jimcada horta waa la qudbeeyaa kabacdi baa la tukadaa amaa ciidda horta waa la tukadaa kadib baa la qudbeeyaa kulli waa xikmi ilaahi subxaana wa tacaala xikmad rabbaaniya waaye bikayri aadaanin aadaan la'aan walaa iqaamatin io aqimitaan la'aan mana la aqimayo mana la aadaamayo labadu markaa maraa salaadaha ciidaha rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wanaxwuhu xadiiskaasoo kalaa fi lmuttafaq buu ku sugan yahay can ibni cabbaas radia allahu canhumaa iyo wagayrihi kayrkiiba xadiid kale oo noocaas ah ayaa markaa jiro muttafaq ku dhex sugan kaa bacdamaa muslim uu wariyey muttafaq waxaan ku soo marnay waa wixii muslim iyo bukhaari ay markaa wariyaan wa naxwuhu xadiis naxwigiisa saasoo kale ah oo fi lmuttafaqi ku sugan can ibni cabbaas radia allaahu canhumaa iyo waqayrihi ay markaa wariyeen oo intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in rasuulka sala allahu calayh wasalam dadka uu tujiye salaada ciidulfidri iyo ciidulabxa aadaan la'aan iyo aqimitaan la'aan wa can abi qadaada fi lxadiidi awiil xadiiskii dheeraa oo fii nawmihim hurdadoodii can isalaad ay ka hurdeen uma adana bilaalu bilaal bilaal baa aadaamay fasallaa wuu tukaday rasuulu llahi sal اllahu calayh wasalam wuxuuna u tukaday kamaa kaana yasnacu kulla yowm sida uu maalin kasta samayn jiray rawa muslim baa xadiidkaa wariyey waa la aadaamay waa la aqimay sunnadii baa la tukaday kabacdi ma mtaqaanaa markii salaaddii subxeed la tukaday sida maalmaha kale uu yeeli jiray oo markaa rasuulku yeelay xadiidku xadiis dheer buu ahaa safar bay ka soo noqdeen baa nebiga iyo saxaabada howlgal fara badanna waa la soo qabtay mar allaala markii la soo socday saxaabaduna ay aad u daalan yihiin hurdana ay haysaan rasuulku wuxuu yidhi waxay u soo bandhigeen inay degaan waxoogaa oo la nastoo la jiifto markaasuu rasuulku dhaha naga daayaysa saas wax naga tegine in yar baa noo dhimana kasteena aan dhammaysano mayay dhaheen rasuulkii allow inaan dhan madaxa dhulka dhigno ayaa markaa loo baahan yahay markii cabbaar hadalka laysku celceliyaa bilaal wuxuu yidhi seexda anaa idin kicinaaye saas wax soo maaha anaa idin waardiyeynaayo salaadda idin fiirinaayo oo xilliga salaada la gaaro idin kicinaye jiifta dad daalnaa oo howlgal laga yimido hurdo indhaha ay hayso waa la kala dhacay marka bilaal markuu saa u socday laba jeer yaa rabti meeshaadsaa u iskabal isku kala bixi waa la tagtay asagana yaa dad kicinaaya waa ma jirto bilaal hurudye saxaabadii way hurdeen rasuulku waa hurdaya sal alla alيh wasalam riwaayadaha qaar waxay ma toosin ilaa xaqra shams qoraxda kuleelkeeda maahane qoraxda kulaalkeedii baa kiciyey qofka ugu horreeye kacay rasuulku ahaa rawaad baa tilmaantay cumaruu ahaana waa la yidhaahdaa mar allaala markuu arkay dhibaatada dadka haysatuu qayliya rasuulka sal alla caleh wasalam marka uu hurdaaya inta badan lama kiciyo sababtu waxay tahay waxaa dhici karta inuu waxyi ku jira sal alla caleh wasalam marka saa darteed nebigu lama kiciyo cumar muxuu sameeyey coddaar buu ku qayliyey allaahu akbar buu yidhi suu nebigu oo baaq ahaan uu ugu sameey mana toosinin inuu toosiyana markaa wuu rabaa nebigaa kacay sal allahu calayh wasalam arintii meesha ka dhacday iyo wixii baa la falanqeeyey bilaal baa la qabsanodhaa bilaal ama ballantaa qaaday soo taa tiri idin kicinaaye allaha naftiina qaataa nafteeda qaatay buu yidhi anigana ee asaga lagu daalla wax dhihi kara waa ma jirto sidaa darteed baa rasuulku wuxuu dhahay meel shaydaanka saa noogu haleesho salaas wax ay nooga tagtay waa maxal shaydaane naga wada waxoogaa ciyar baa la socday markaasaa la degay waa la adimay waa la aqimay waa la weysaystay qofkii wuxuu tukan lahayuu tukaday haddana salaadii baa la tukaday hadday arrintaanoo kale idin qabataduu dhahay nebiga saanoo kale sameeya haddii aad ilowda salaad waxaad dukanaysaa markii aad soo xasuusato hurdaa kula tagtay dadaa duurka ku qalay salaada subax maya saddex saacadee alla nafta kugu soo celiya saddex saacad duko haddii salaada jamaacada laga baxay aad soo kacdo hore markaa ka tuko saasaa markaa loogu talagalay waa xilligaad soo kacdo ayaa la samaynayaa maahina subax aa iga tegey subaxiisaan la sugaa duur baa ka tegey duurkii beryu la sugaa casir baa ka tegey casirkii beryu la sugaa ma jirto marka qofku haddii hurdo la tagto ama uu ilooba saan ha yeela buu rasuulka sal اllahu calayh wasalam waaqim الsalaata lidikri buu markaa akhriyey marka saasay xaaladu ayd xadiiskuna saasuu u dheeraa can abi qadaada fi lxadiidi xadiidkii alطawiil ee dheeraa oo fii nawnihim hurudkoodii ka hadlaayay can الsalaa salaada ay ka hurdeen uma adana bilaal fasallaa rasuulu ullahi rasuulkii alla waa tukaday oo wuxuu u tukaday kamaa kaana yasmacu kulla yawmin sida uu maalin kasta samayn jiray muxuu samayn jiray waa isqaadan jiray laba rakacadood oo subax ka horaysuu tukan jiray salaada subax buu tukan jiray marka saasuu rasuulku sameeyey rawahu muslim baa xadiidkaa wari walahu waxaa u sugnaa waa muslime <coughs> can jaabirin ana nabiya sala allahu calayh wasalam ataa wuxuu soo maray ama uu yimid rasuulku wuxuu yimid almusdalifata musdelifa fasallaa biha wuxuu ku tukaday almaqriba waalcishaaa salaada maqrib iyo salaada cishe biaadaanin waaxidin iyo wa iqaamatayn hal aadaan iyo laba aqin buu ku tukaday rasuulka sal alla calayh wasalam xajkuu tilmaamayaa qayb yar oo xadiis dheer oo noo imaan doona xajka markaan gaarno ka mid ah waaye oo wuxuu tilmaamaya qofka xaajiga ah habeenka maalinta sagaalaadka ah ee la taagan yahay carafa habeenkeeda tobanaadka ee loo hooyanaayo salaada maqhribkaa wuxuu dib ugu dhigayaa cishaa'iga oo dhanka cishuu geynaya casirkan wuxuu u hormarinayaa duhurka oo carafaa la taagan yahay maalinta sagaalaadka marka duhurka la gaaro waa la adimaa waa la aqimaa laba ragcad oo duhura la tukanayaa isla markii waa la aqimaa haddana aadaanka la samayn maayo waa la aqimayaa marka la aqimo waxaa la tukanaa haddana laba rakaco oo casirkii marka ah saasaa casirkii loo soo raray casirka xilligiisa marka la gaaro casirkaagii waad qabtaa ducuun baad bilaabaysaa inaad ilaahay aad u bariso subxaana wa tacaala ilaa qoraxdu ay ka dhacdo qoraxdu markay dhacdo ayaa laga soo baxayaa carafa xaggee la aadaya musdelifa musdelifa maqhribka lama tukanayo jidhkaa lagu soconaa markaad sii socoto oo aad gaarto musdelifana waa la addimayaa waa la aqimayaa maqhrib baa la tukanaa maqhribka lama gaabiyo saddexdiisaa la tukanaya kadib haddana waa la aqimayaa waa hal aadaan iyo laba aqimitaan cishaa haddana la raacsiinayaa oo booskiisii maqhribka la keenay cisha laba rakaca markaa la tukanayaa saasuu markaa ula jeedaa walahu can jaabir ana الnabiya sal اllah alيh wasalam ata musdelifata musdelifuu yimid fasallaa biha wuxuu ku tukaday musdelifa almaqriba salaadii maqrib oo saddex rakaca ah waalcishaaa iyo salaadii cisho laba rakacadood ah biadaanin waaxidin hal aadaan keliya iyo waiqaamatayni laba aqimitaan iyo laba aqimitaan buu markaa ku sameeyey walahu waxaa u sugnaa weli can ibni cumara jamaca wuu kulmiyey nebiga bayna almaqribi waalcishaa biiqaamatin waaxidatin hal iqaamad keliya hal iqaame keliya muxuu ula jeedaa wazaada abudaad ba wuxuu ku siyaadiyey likulli salaatin qaybtan baa markaa caddaysay salaad kasta aqim gooniya macnaha oo markuu leeyahay biiqaamatin waaxid halkaa aqimitaan hal salaad baa iska leh waad artee marka salaada la jamcinayo intuu mu'adinku aadaamaa maqhribka tukanaa oo la aqimo maqhribka marka la tukado kadib buu haddana aqim kala sameeyaa ma sameeya aadaan kale oo wuxuu samaynayaa aqimitaan cishaan markaa ku tukano saasaa loogu talagalay marka salaadaha la jamcinayo macnaha walahu waxaa u sugnaaday eh, can ibni cumar jamaca inuu jamciye nebiguu ku jamciyey bayna almaqribi iyo wاlcishaa biiqaamatin waaxidatin hal aqimitaan keliya wazaada abu daawuud likulli salaatin macnaha salaad kasta aqim gooniyay leedahay waa la adimayaa marka hore adinkaa waa ka dhaxeeyaa waa la aqimayaa salaaddii horaa lagu tukanaya haddana waa la aqimayaa salaada kalea markaa lagu tukanayaa inta udhaxaysana wax sunnaa markaa ma laha wa fii riwaayatin lahu werin kale waxay ahayd walam yunaadii looma aadaamin fii waaxidatin minhumaa mid kastoo labadooda markaa ka mid ah hal keliya markaa la aadaamay tanna inta loo aadaamay oo la aqimay oo la tukaday ta kale la aadaamay oo la aqimay lama tukan haddii jamac la samaynaayo laakiin salaad kasta markay xiddadeeda tahay iyo keligeed mid kasta aadaan bay markaa leedahay wa fii lahu yunaadi looma dhawaaqin oo looma aadaamin fii waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah wa can ibni cumara radia allaahu canhu wa can ibni cumara iyo wa radia allaahu canhum qaala waxay dhaheen labadooda qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna bilaalan bilaal yu'adinu wuu aadaamayaa bileyli habeennimu aadaamayaa waa waqti aan waqti salaada la gaarin fakuluu cuna washrabuu caba xataa yunaadiya ilaa uu aadaamuu dhawaaqo ibnu ummi maktuum ninka lagu magacaabo ibnu ummi maktuum ilaa uu ka aadaamo ilay kaasaa salaada subax aadaamaye bilaal haddaad aragtaan aadaankiisa cod yuusan idinka reebin bilaal codkiisaba haddaad fahamtaan weli saas wax lama gaarin wuxuu u aadaamay waxay tahay qofka salaad leyl ku jirana inuu qabto oo joog waxoogaa haddaad berisoomaysa saxuuro ka jiifana inuu kiciyo la dhaho istaag diyaargarow saas waxbaa soo dhowey saasaa aadaanka hore loogu talagalaa markaasuu rasuulku dhahay bilaal wuu aadaamayaa bilaylin habeennimou aadaama xilli xilli salaad aan ahayn fakuluu cuna washrabuu caba waa qofkii raba inuu soomo aadaanka bal yuusan kaa celin cuntadaada xataa yunaadiya ilaa uu aadaama ibnu ummi maktuum wa kaana ibnu maktuum rajula nin buu ahaa acmaa in dhoola ah laa yunaadii aan aadaamin xataa yuqaal lahu ilaa loo yidhaahdo abaxta abaxta muttafaqun calayh ruu waa waqtigii waa la gaaray dhaqse aadaan ila indhool waa ma arkaya waa loo fiirinaya wa fii aakhirihi aakhirkii intaa dambena idraajun wa idraaj idraaj mudraj waxaa la yidhaahdaa xadiidka marka la soo wariyo inta ka baxsan ee qowlka nebiga aan ahayn ama xadiiskaan ka mid ahaynee raawigu ku fasiray iyo wixii markaa la mid ah marka wa wakaana rajulan acma xadiidka ma aha nebiga qowlkiisa oo waxaa la tilmaamayaa inuu fasiraayo ninka ibnu ummu maktuum ah rajul buu ahaa nin indhool ah ma aadaami jirin ilaa dhahooy la gaaray wakhtigii istaag saa way noo imaan doontaa bilaal markuu soo aadaamo waxaa dhici karta inuusan soo degin aadaanka koobaad waa sugayaa ilaa uu waagu ka dhasho oo fajarka la gaaro kadib wuu soo degayaa markaasuu u sheegayaa ibnu maktuum ibn maktuum baa intuu kor aado salaasa markaa aadaamaya oo xadiidaa cule uma dhexaynin ilaa inuu kanna soo dego kanna uu koro taa waxaa loola jeedaa isla markii iskuma xigine bilaal baa dhowrayo fiirinaya subaxa dhalashadiisa ilaa ibn maktuum waa indhoon haddii la dhoo fiirina ma arkayo xadiidku wuxuu tilmaama oo kale qof indhool inuu aadaami karo dhibaatadaysa markaa ku sugnayn waa haddii uu haysto qof fiqa ah oo u sheegi kara wakhtiga inuu galay qof aan qiyaamaynin qof dee u sheega haddii ay jirto oo dhaho wakhtiga la gaara shan sac duurka la gaaray aadaan uu ku dhufto ummaddiina mataqaanaa dhib yimaada xaggeeda haddaysan saan markaa jirin laakiin qof fiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo hegi kara haddii markaa la helo rasuulka sal allahu calayh wasalam ibnu cumar iyo caaisha labaduba waxay leeyihiin rasuulku wuxuu dhahay inna bilaalan bilaal yu'adinu wuu aadaamayaa bilaylin habeennimu aadaama macnaha xilli aan xilliga salaada subax ahayn oo la gaarin ka hor fakuluu cuna washrabuu caba waxay qaas ku tahay dadka raba inay beri soomaan laakiin qofka kale wakhtigu raba cuni karaa wuu nacbi karaa xataa yunaadiya ilaa uu aadaamuu dhawaaqo ibna ummi maktuum wa kaana rajulan waa nin acmaa indhoola ah laa yunaadi ma aadaami jirin xataa yuqaalu lahu ilaa loo yidhaahdo asbaxta asbaxta hoy waa biristee kacay markaa aadaan muttafaqun calayh wa fii aakhihi idraaj waa mudraj oo waa qowlka ay ku fasireen inta dambe qowlka ma aha xadiiska can ibni cumar radia allahu canhu anna bilaalan bilaal bilaal ninka lagu magacaabo ayaa aadana aadaamay qabla alfajri fajrka hortiisa faamarahu wuxuu amray annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam an yarjaca inuu laabto noqaa la yidhi oo fa yunaadii uu dhawaaquu yidhaahdo alaa ina alcabda maam addoonkii oo hurday waa aldhamay macnaha iska jiifta oo ma aha xilligii salaadee rawaahu abu daud ay xadiiska wariyey wadacafahu wauna daciifiyey wau daciifiyey oo waxaa la tilmaamaa oo kale xadiidka bilaal wuxuu ku daciifinayaa ee bilaal maba ahayn ninkii saas wax aadaamayay oo xataa hadduu aadaamay alaa ina alcabda naam inuu dhaho maba aha waayo salaas wax maba aadaamayn asaga waati hadda aanu soo marnay wuu aadaamayaaye cuna oo caba wakhtiga lama gaarin saasuu markaa ku dacifiye baa lihi abu daad laakiin dad baa kaga hor yimid culimmada kamida waxay dhan xadiidku waa saxiix haddii xaaladu saas ay tahay xataa oo cilad noocaasi ay jirto xadiidkuna saxiix yahay arrintan laguma cillayn karo mana la dhihi kara bacda muuse saa ahayn wax kastaa dhici karta waxaa dhici karta xilliga uu aadaamayo aadaankii koowaad ahaa wakhtigii muctaadka ay dadku ugu talagaleen inuusan aadaamin oo ka hormaray kadibna leeyahay alaa ina alcabda naamdhe addoonkii wuu seexday waa hurday macnahaasaan u soo toosay oo soo booday waxaan u maleeyay wakhtigii inuu dhammaaday saasaan u aadaamay inuu maalintaas salaada aadaamay waa iska dhici kartaa say noqotaba qofka waxa mamnuuca baa la yidhaahdaa haddaan wakhtiga la gaarin inaan wax kale looga kicinin wax kale inaan markaa lagu kicin ilaa salaada in la gaaray maahane labadaa aadaan oo dad dadka la faray in markaa lagu kala baraarujiyo waxaan ahayn inaan dadka loo dhex gelinin dadka gobor ka mid a ah haddii habeenkii la jiifo oo kale qur-aan u saara dadku inay hurdaan baa alla ugu talagalay subxaana wa tacaala waxa waajib ku ahna waa inay salaadaas wax tukadaan inta ka soo hartay wixii wanaag iyo dadaal qofka gurigiisa ku samaysana wixii intaa ka soo harayna saasaa markaa loogu talagalay ama dadkaa kicina waxaan u shidaa muxaadaro waxaan ku dheerayna mtaqaana eh, raadi iyo qur'aani maya qofka bini aadamka maantao dhan buu shaqaynayay xoogaa ha nasto asana sida dameerka u jiifan ama kalaabkee ama kelibka ha soo kaco asagana xilliga salaada marka la gaadho waa inuu ogaadaa in salaad lagu leeyahay saasaa markaa diintu cadaalad u samaysaa wa can abi saciid alqudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi idaa samictum nnidaa aadaanka haddaad maqashaan faquuluu dhaha mila maa yaquulu lmuadinu muadinku wuxuu dhahayo kale ka dhaha muttafaq calayh walbuqaariyi can mucaawiya buqaari saasoo kale asagana markaa wariyay mucaawiya xaggiisa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka mu'adankaa ah markuu aadaamayo ee aadaanka uu ku jiro waxaa la rabaa qofka kale ee maqlaaya wixii uu yidhaahdo inuu ka daba dhaho wixii markaa uu dhaha laga dabadahayaa see loo dhahayaa inta la wada dhegaysto allahu akbar allahu akbar shibaa laga leeyahay markuu dhammayn baa la wada dhahayaa haddana mase halhal baa loo dhahayaa riwaayad soo socota waxay noo tilmaamaysaa in xaraf xaraf iyo kelimad macnaha kelime kelimad in markaa loo yidhaahdo inay markaa tahay ama xadiidka qofka mu'adinkaa waxa uu yidhaahdo in laga daba dhaho eh, can abi saciidin alqudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi idaa samictum nnida'a haddaad maqashaan dhawaaqa aadaanka macnaha faquuluu idhaahda midla maa yaquulu lmu'adin qofka mu'adinkaa waxa uu dhahayo oo kale ka daba dhaha muttafaqun calayh wlbuqaari saasoo kale can mucaawiya walimuslim waxaa sugnaa can cumar cumar xaggii waxaa uga sugnaa fii fadli lqawli fii fadli lqawli macnaha waxaa uga sugnaa dhihidda la dhaho fii fadli lqawli dhihitaanka la dhaho kama yaquulu lmu'adinu sida mu'adinka uu dhahayo oo kale kelimatan kelimatan waa kelimad kelimad allahu akbar allahu akbar markuu dhaho ma sugaysid inuu ka dhammeeyo allahu akbar markaad dhahaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waad ka daba dhahaysaa si waa xaycalatayn ma ahane fayaquul wuxuu leeyahay xaycalataynka marka la gaaro laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah xaya cala asala markuu yidhaahdo xaya cala sala kadaba dhihi maysid xaya cala alfalax markuu dhahana xaya cala ka kadaba dhihi maysid labadaa waa la bedelayaa waxaa lagu bedelayaa laa xawla walaa quwata ila billah inta kale laakiin suu u yiri ayaa markaa loo dhahayaa xaya cala asalaah iyo xaya cala alfalax wixii ka soo haray maehe inta kale waa laga daba dhahayaa laakiin xaya cala asalaax xaya cala alfalax marka uu gaaro qofka mu'adinka ah qofka noocaasa marka wuxuu leeyahay laa xawla walaa quwata ila biاllahi walimuslim muslim waxaa u sugnaa can cumar fii fadli lqawli qowlka ka daba dhihitaankiisa fii fadli qawli qowlka dhihitaankiisa kamaa yaquulu lmu'adin qofka mu'adinka sida uu dhahaya laga daba dhaho kelimatan kelimatan waa kelimad kelimad waa kelimad kelimad baa looga dabadhahayaa siwa wixii ka soo haray xaycalatayn xaycalataynka waa xayi cala asalaax xayi cala alfalaax taasaa markaa loola jeedaa oo fa yaquulu wuxuu leeyahay qofkii xaya cala asalaa xaya cala alfalax markuu dhaho mu'adinka laa xawla walaa quwata ila billaahi saasuu markaa ku darayaa waayo xaya cala asalaa macnaheedu waxay tahay salaada u imaada xaya cala alfalaaxna waxay tahay liibaanta u imaada awood iyo xeelad iyo tab aad ku timaad melihid adiga xataa haddaad masaajidka dhex joogto laa xawla walaa quwata ila bilaahi leh awood iyo caqli aan ku imaada melihi ilaa inuu ilahay kaalmeeya maana subxaana wa tacaala kaas bannaanka fadhiya xaya cala salaad maqlay muxuu soo kici waayey ilaahayaa ku keena ali subxaana wa tacaala haddii awood iyo ragannimo iyo shadaalad lagu imaanaayo kaa maqaayadda ku jira qadaynaayo baasada hortaalaa soo kici lahaa wuu ka soo istaagi lahaa masaajidkuu soo geli lahaa meeshuu fadhiyaa waa dhammaysanayaa dadkii waa laaqimayaa aqimayaa tirtirashuu raadinayaa lacagtii wuu sii bixinayaa barkacdii ugu dambaysaa la maraya assalaamu calaykum asalaam markii dadka ka baxayaan masaajidka maqaayaduu ka soo baxa asaga marka saa darteeda waxaa nala leeyahay awooddiina kuma imaan kartaan caqlina kuma imaan kartaan waxaad ku imaataan waa ilaahay inuu idin saacido subxaana wa tacaala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah inuu ilaahay doono ma ahee maba dooni kartaanba macnaha saa darteed baa waxaa la leeyahay waxaad dhahdaan laa xawla walaa quwata ila billah ilaahay inuu nagu saacidouna kaalmeeyona keeno ma ahane marka aadaanka qofka muadinkaa saasuu markaa looga daba dhahayaa wax walba saasaa la leeyahay waxaa dhacday hadda ka hor in rasuulka sal alla alayh wasalam ama nin dadkii hore ka mid ah ama khulafada ka mid ahaa inuu ninka nin mu'adima aadaamay mar allaale markuu aadaamay ama nin saxaabiyo meesha fadhiyey markuu gaaray ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana buu yidhi ashhadu anna maxamed rasuulka waana ana buu yidhi markaasaa saa loo soo fiiriyey sidii nin wax dembi ku dhacay oo kale hay soo fiirin buu yidhi qofkaa khayr badan baan ka maqlay nebi moxamed sal alla aleh wasalam oo mar allaala markii mu'adinka uu gaaray ee ashhadu an laa ilaaha illa allah yidhi wa ana wa ana anna waa qira anna waa qira macnaha saad u qirtaa u qira soo ma waa isku mid macnaha saasoo kalena xadiid markaa wuu tilmaamay mar allaala markaa xay cala salaad layidhahda saasaa markaa loo kala laheeyey maxaa soo haray wax kasta waa lala dhahayaa baa la yidhi aqimitaanka waa suuragal laftigeeda in lala yidhaahdo marka ee mu'adimka uu yidhaahdo ee assalaatu khayru min annowm sadaqta wabararta riwaayadaa tilmaamay laakiin sida xaqiiqda ama sugan axaadiistan saxiixa tilmaamayaan sida uu yidhi baa markaa la leeyahay asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm faquluu mila ma yaquulu lmuadin muadinku wuxuu dhahdhaha buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam marka saasaa markaa loogu talagalay qofka maqla qofka aadaanka aadaankiisa can cumaan ibni abi lcaas annahu qaal wuxuu dhahay yaa rasuul allah rasuulkii allow ijcalnii iga yeel imaama qawmi qoomkayga imaamkooda iga dhig buu yidhi qaala wuxuu dhahay nebiga anta imaamuhum imaamkoodii baa tahay waqtadi ku dayo biadcafihim kooda ugu tabarta daran bacdamaad imaam tahay ninka xooga badan salaadiis dadkaa tujinin ninka daciifkaa ah salaadiisa tuko waay kan daciifka ah salaadiisa kan qawiga uu tukan karaa laakiin kan qawigaa salaadiis kan daciifka ma tukan karo nin waxaa dhici karta maantao dhan baqara haddii la dhamay taagnaan karaa iyo qof aan taagnaan karin washamsi baa lagu tujiyaa kaasoo kale washamsi kan xooga badanna waa ku tukan karaa daciifkana waa ku tukan karaa marka ku dayaqooda ugu daciifsan samayso muadinan muadin laa yaahud aan ku qaadanan calaa aadaanii aadaankiisa ajran mushaar aan ku qaadanaynin akhrajahu lhamsa xadiiska horse waxasanahu tirmidi xadiiska saxiix yeelay wasaxaxahu lxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka wuxuu tilmaamayaa imaamka weliba wiilkaan markii wafdigii daa'if ay u yimideen nebiga canug yarna waa ahaa intuu dadaalay waftiga intay meesha joogeen ay daawasho iyo su'aalo aayeen qur'aankuu bartay markii la baxay buu dhahay rasuulkii allow iga dhig ijcalnii iga yeel imaama qawmi qoomkayga imaamkooda anta imaamuhu baata waa markii la arkay inuu u qalmo ila qur-aankuu xifdiyey rasuulku wuxuu amray inuu ku daydo qofka daciifkaa ah salaadiisa imaamnimaday noogu imaan doontaa waxaad samaysataa mu'adin mu'adinkaasoo aan ujro qaadanaynin bacdamaa aadaanku cibaado yahay qofki inuu mushaharku qaato ma wanaagsanaa la yidhaahdaa ma fiicna bacdamaa asaga uu usoo go'ay oo howlihiisii uga soo tegay xilka weyn ee muslimiinta si ugu dhawaaquu u keenana baytulmaalkaa inta badan loogu talagalay in laga ogaado dadkana inay ogaadaan qofka mu'adinka ah bacdamaa hol weyn uu haayo waay anagoo iska bax baxnaa mar allaala marka suuqa la tago la mashquulo asaana xasuusiy inay salaad jirto allahu akbar marka laynagu soo dhacdaaba qaar maba ogo salaad inay jirta in kale lacag tirin iyo kan gad iyo kan wax ka dhin iyo kan wax ku siyaadi iyo saasuu xaalkiisu yahay ilaa mu'adinka uu allahu akbar yidhaahdo saacaddaasaa la wada fiiriya marka dadka oo dhan badan duurkii maa la gaaray qahraa dhahaya waa tiraba ma noogu jirta badankeena in yaroo ilahi u naxariiste maahane marka bacdamuu saas yahay in si fiican loo ogaado waa suuragal balse maanta oo kale iyo dhibaata iska jirta adaankii mu'adinkii waxbuu u baahan yahay qof daryadeeya malaha waa laga tallaabsadaa waa laga tagaa asagoo masaajidka ku jirana ugu soo galnaa asagoo ku jirana waa ka tagnaa xaalkiisa lama oga ilmihiisa lagama warhaayo hawshaa weynna wuu haayaa hadduu qaato see la yeelayaa xaalada daruuriyaad way iska dhici karaan laakiin ninkan waxaa la yidhi y ma adan samayso aan aadaankiisa ajirku qaadanaynin dadka qayrkan waxaa laga tilmaamaa afartan sano inay masaajidka aadaami jireen weligoodna aysan shilinka qaadanin ajirku aad u weyn yahay ajir cadiimi markaa raadinaayeen laakiin mu'adinkii maanta wuu ku xisaabtamayaa wa can malik ibni xuwayr radi allaahu canhu qaala qaala lana nabiy nebigu wuxuu noo yidhi waidaa xadarat asalaa salaaddu hadday xaadirto falyu'adin ha idiin aadaamo lakum adinka axadukum midkiin alxadii ahrajahu sabca xadiidku waa dheeraa asagana toddobadiina way werisay xadiidku wuxuu ahaa malik ibnu xawaad ayagoo labaatan qofood ah dhallinyaro ah ayaa rasuulka waxay ugu yimideen magaalada madiina say cilmi u bartaan isku habeen baa cilmi loo bilaabay mar nebigu wuxuu ahaa buu yidhi ninkaan nin naxariis badan sal alla alay wasalam wuxuu indhaheenna ka dareen inaan xiisnay xiis inuu markaana galay ama shooq iyo hilow markaasuu dhahay kaalay maxaa ka soo tagteen wallaahi waxaan ka soo tagnay aroosna waa aheenoo kana hadduu toddoba ka soo baxay kana hadduu saa ahaa nabigu wuu fahmay sal alla alay slm ordoo dhahiladiina u laabta baxa eheladiina u laabta waxaad barteenna dadka bara hadday salaad idinsoo gashana mid idinka idinka mida ah ha idiin aadaamo kan idinku weynna imaam ha idin noqdo kan idinku weyn maxaa loo yidhi waa isku cilmi laakiin qofka ugu qur'aan badan baa qofka hogaaminaya nin weyn hadduu joogo caami ah cunug yaroo qur-aan yaqaanaa dujinaya dadka laakiin ayaga ka weyn waxaa loo yidhi dhammaan isku cilmi waay isku waqti bay nebigu u yimideen isku waqti baa loo bilaabay alif isku waqti bay markaa baxeen marka saasay xadiidku markaa ahaa kaana ha idiin aadaamo kiin mid idinka idinka mid ah can jaabirin ana الnabiya sal اllah alيه wasalam qaala libilaal bilaal baa wuxuu ku dhahay idaa aadanta markaad aadaamayso fatarasal kala dhigdhig aadaanka tartiibi waidaa aqamta markaad aaqimaysana faaxdur boobsii dedeji macnaha wajcal yeel bayna aadaanika aadaankaaga iyo wa iqaamatika aqimitaankaaga qadra maa yafruqu inta uu faaruqo in la eg alakilu midka wax cunaaya min ajlihi cunitaankiisa alxadii rawahu tirmidi wadacafahu wuuna daciifiyey marka xadiisku uu daciifiyo inta xadiidku wuxuu uu tilmaamayaa inkastuu daciif yahay aadaankana tarsiil ka dhig balay fatarasal macnaha tartiibi oo waxaad u aqsaasti kala dhigdhigan aqimkana faxdur macnaha boobsii ama dadeji bacdamaa xadiisku daciif yahay haddana intaan dambe wajcal bayna aadaanika iyo wa iqaamatika qadara maa yafraq alaakilu min ajlihi nin wax cuna intuu cuntada ka dhameeya sugna haddii waxaa jirta axaadiise kaloo xoojiya intaa dambe marka xasan buu noqonayaa ama intaa hore markaa waa daciif wacan abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sal allah alay wasalam qaal wuxuu dhahay laa yu'adinu ma aadaamaayo oo ma aadaamo ilaa mutawadi'a qof wayse qaba maahani qofkan wayse qabin ma aadaamaayo wadaacafahu aydan sidoo kale wuu daciifiye xadiisku waa daciif qofaan weyse qabin hadduu aadaamo wax dhibaata ayaduna markaa ma laha walahu waxaa u sugnaa waa tirmidi walahu waxaa u sugnaa waa imaamu tirmidiye can ziyaad bin alxaarif radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam waman adana qofkii aadaama fahuwa yuqiimu asagaa aqimaaya kii aadaama aqimaaya wadacafahu aydan xasana wuu daciifiyey asna waa daciifo haddii qof aadaamo qofka lagu aqimi karaa dhibaato markaa kuma sugnaa qisuu ku midoo ninkaa ziyaad ibni xaaris la yidhaahdo a markii tabug la joogay aadaamay markuu aadaamaa bilaal damcay inuu aqimo wuu ku dhegay markaasuu dhahay ana adim ana aqimaaya rasuulku sheegay nebigu wuxuu dhahay waman adana fahuwa yuqiimu qofkii aadaama ayaa markaa aqimaya marka dhibaato kuma sugna marka xadiiska waa daciif oo daliil buu u noqon lahaa qofka aadaama keliya inuu asagu markaa aqimo haddii axmed aadaamo maxamed yaq aqimi karaa dhibaato kuma sugna marka wax dhibaataa markaa ma laho qofkii aadaamo qofkiisa kale haddii markaa uu aqimo xadiiskuna waa daciif wali abi daawuud fii xadiidi cabdillaahi bni zayd annahu qaala wuxuu yidhi ana ra'aytuhu aniga arkay ra'aytuhu yacni alaadaan buu ula jeedaa waana kuntu uriiduhu anaana rabay aadaanka inaan aadaamo qaala rasuulku wuxuu yidhi faaqim anta adi aqim macnaha haddaad adiga aragtay ilaa cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdirabi baa aadaanka arkoo ku riyooday asagaa jeclaa inuu aadaamo rasuulku wuxuu yidhi bilaalaa kaa cod fiicanoo kaa cod wanaagsane bar asaga ha aadaamo kaana qaylo dheer aniga anaa rabay buu yidhi rasuulku wuxuu dhahay faaqim anta adigu aqim marka taas waxay tilmaamaysaa in labada qofood ay kala duwanaan karaan wa fiihi dacfun aydan xadiidku haddana waa daciif inta hadda aanu soo tilmaanay oo dhan dhamamax sugan ma laha wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam almuadinu qofka mu'adinka ah amlaka wuxuu hantay ee uu milkiyey asaga oo uu maamulaa biاlaadaani aadaanka inta lagu buuqa isaga aadaan o lama dhahayo asagaa aadaanka maamula qofka mu'adinka ah asaa loo xil saaray asay ummadda uga dambaynayaan wاlimaamu imaamkuna amlak wuxuu hantay asagana biliqaamati aqimitaanka waa inuu amar siiyo mu'adinka inuu iska aqima ma aha waa inuu qofka imaamka u yimaado amar siiyo u yidhahdo aqim ama loo ishaaro loo baaqa markaa haddii uu soo daaco amau ilowsay uu meel joogo la xusuusiyo dhibaato kuma sugna laakiin mar walba maamulka iqaamitaanka imaamka iskale maamulka adinkana waxaa iskale mu'adinka rawa ibnu cadi baa xadiidka wariyey wa dacafahu asagana wuu daciifiyey xadiisku asaguna waa daciif walbayhaqiyi buu xadiis kaasoo kale u sugnaa can cali min qawlihi oo cali qowlkiisa markaa mawquuf markaa ku ah oo ah qofka mu'adinka ahna inuu hantay aadaanka qofka imaamka ahna inuu maamulo aqimitaanka asaga markaa looga dambeeya wa can anas ibni malik qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yuraddu lama soo celiyo adducaa'u baryo bayna alaadaani waliqaamati aqimitaanka iyo aadaanka ducada ubar u dhaxaysee alla la baryo allama soo celiya subxaana wa tacaala xilliyada ducada aad loo ajiibay ugu badan tahay aadaanku markuu dhaco inta aqimitaanka laga gaarayo in aad loo ducaystaa fiican waa maakiintii awqaadada iyo wakhtiyaalka ducada mustajaabadu ay markaa tahay ilaahay baa xoog loo baryaa ilaahay baa la weydiistaa ilaahay baa eh, dan adduuniya dan aakhiraba loo bandhigtaa idan ilahay waa laga ajiibaya rawahu nasaaiyu wasaxa ibnu qusayman xadiidku wuu saxiix yeelay wa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nnidaa markuu aadaanka maqla kadib allaahuma ilaahayow rabba haadihi dacwati taammati dacwadan taamkee dhammaystiran rabbigii lahaayo waasalaati alqaa'imati iyo salaadan qaa'imada ah ee quntayee hadda la istaagayey loo tukanayay rabbigii ay u sugnaatayow aatisi muxammadan nebi muxamed alwasiilata wasiilo iyo walfadiilata fadiilasii wasiilo wax gaarsiiya maqaam sare wabacahu ilaahu soo bixi nebi muxamed maqaaman maxmuudan maqaam la mahdiyo alladii kaasoo wacagta waad u ballanqaaday saa yidhaahdaa xallat lahu shafaacatii shafaacada xalaal noqotay shafaacada nebigu u helayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shafaaca nebi haddaad rabto mar kastoo la aadaa masaan dheh allaahuma rabba haadihi dacwati taama allaahuma ilaahayow rabba rabbiyow haadihi dacwati taama dacwadan ee tan ahee taamkeed dhammaystiran oo aan jabsanayn rabbigay u sugnaatay wsalaati alqaa'ima salaadan hadda la aqimay ee loo qumaye mar dhow kacday la istaajinaayo aati muxammadan nebi muxamed sii alwasiilata waalfadiila wasiilo iyo fadiila sii fadli waaye wabcadhu maqaaman maxmuudan maqaam la mahdiyana allow ku soo bixi alladii wacadtahu aad u ballanqaaday intaa qofkii dhahaa xallad lahu wuxuu helayaa oo u xalaal noqotay u banaanaa qaatay shafaacadayda shafaacatii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha haddii la aadaamo mu'adinka wuxuu dhaho kale ka daba dhaha hal maqaan baa jira maqaan baa jira maxmuud ah dadkoo dhan ma laha bani aadamka oo dhan ee rabbi qalqay hal addoon buu ilahay ugu talagalay buu dhahay rasuulka sal alla aleh wasalam inaan noqdaan rajaynayaaye ilaahay ii weydiiya ilaahay ii weydiiya bacdamaa ducada aadaanka iyo aqimitaanka inta u dhaxaysa ducaday mustajaabo markaa tahay sida ilaahay qur-aanka ku tilmaamay subxaana wa tacaala rabbigaa wuxuu xaqiiqa ku yahay an yabcaka rabbuka maqaaman maxmuudan maqaam la mahdiyo maqaamkaa maxaa loola jeedaa waa shafaacada weyn nebi kasta maalinta qaam gacantuu taagayaa nafsii nafsii kaalay ibraahimu ilaahay nagala hadal kor baa jirtaa naarta iyo jannada xataa naarta hanala geedaday ka gaaraysaa kurbada qiyaamaha la taagnaashada ay taagantahay tahay la kala xukmiyo ilahay nagala hadal aadam wuxuu leeyahay maya geedaan cunay maanta ilahay muu tegi kari ana xishoonaaya nafsii nafsii nebi ibraahim u taga ibraahim wuxuu leeyahay saddex been baan sheegay maanta ilahay muu hortegi kariya nafsii nafsii baxa nuux u taga nuux wuxuu leeyahay hal fursad baan lahaa qoomkaygan ku habaaray maanta ilaahay ma hortegi kari nafsii nafsii muuse u taga muusaa loo imaana soo bax naf layga xaaraamtinimay dilkeeda waatuu nin hal ferintuu ku dhufta dhulka la dhacay dhulka naf aan la gaarin ee markaa wuxuu leeyahay naf baan dilay dilkeeda aan lay amrin maanta ilaahay weji aan ku hortaga melihiie nafsii nafsii qof kale u taga waxaad u tagtaan nebi ciise calayhi salaam nebi ciisa loo imaana axaadiista qayb waxay leeyihin ciise wax dembiya ma sheeganayo qaarkoodna waxay leeyihiin anaaba maanta kiis ku jiro waxaana layidhi adi iyo hooyadaaba ilaaha tee waana la caabuday maxkamad baan saarannahay maanta teena allah noo bixiyee nafsii nafsii qofaan aan ahayn aada nebi moxamed u sal alay wasalam nebi moxamed baa loo imaana ana lii buu leey anaa iska leh waa soo baxayaa raxmaanka carshigiisuu ku hoos sujuudayaa ilaahayo wax badan ammaana subxaana wa markaa kadib baa leeya moxamed irfac ra'sak madaxaaga kor u qaad sal tucda weydii waa lagu siinaya ishfac tushafac shafaacadal waa laga aqbalayaa rabbi ummatii rabbi ummatii taasaa loola jeedaa wabacadhu maqaaman maxmuuda اladii wacadta xallat lahu shafaacati ywma اlqiyaama akhrajahu arbaca baa xadiiskaa soo saartay baabu shuruudi sanad baanu geli doonaa meesha hanoo joogto wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanaه watacaala aclam